ama kitaabka lixaad ee salaada la xiriira ayaan insha allahu tacaala ka bilaabaynaa halkan oo ah kitaabu lmawaaqiit mawaaqiidda ayuu kitaabkan u kitaab yahay waqtiyada mawaaqiidda waa jamcu miiqaat weeyaan miiqaatna waxaa la yihahdaa waktiga oo qadaran ayaa la yidhaahdaa miiqaadka wakti go-on ayaa miiqaat la yidhaahaa marka kitaabkan wuxuu u kitaab yahay salaadaha shanta oho faradkood ilaahay subxaanah wa tacaala ku farad yeelay ummadda nabi maxamed sal allahu alayhi waali wasalam ajarkeedana kontan ugu dhigay xiliyada ay tukanaan ayuu kitaabkan u kitaab yahay duhur noqoya casr noqoya salaadihii kaleo saddexda noqdeena xiliyada la kala tukani xilliga uu soo geli wakhtiga iyo xilliga uu bixi ayuu kitaabkan insha allahu tacaala si fiican u kala dhigdhigi doonaa oo wakhtiga awal inuu leeyahay aakhir iyo gunaanad iyo gabagaba inuu leeyahay ayaa axaadiista nabigeena sal allahu alay slam aan ku arki doonaa inta badanna waxaa lagaga dayanaa nabigeena sal allahu alayh waali wasalam cadaynta jibriil ayaa looga soo dhiibay oo ficilhaan ayuu utusiyey wuu dujiyey nabigeena sal alla alay laba jeer ayuu kala dujiyey maalina awal waqti ayuu dujiyey oo salaad kasta markay bilaabanaysa ayuu dujiyey maalinta labaadna eh, wuxuu dujiyey waqtiga gabagabadiisii nabigeenana sala allahu alay waslm dariiqaas ayuu maray oo saxaabadiisa rag ka u yimid oo weydiisteen salaada waqtigeeda inuu nabiga u carifo u xadido eh, saas ayuu nabigeena yeelay sala allahu alayh waali wasalam marka gunaanadka amaba nuxurka kitaabka salaadaha xiliyada la tukana bilowgooda iyo gabagabadooda axaadiista kusoo aroortay ayuu insha allahu tacaala imaamka eh, soo ururin doonaa baabun hada baabun baab weyaan baabkan cinwaan looma yeelin kitaabkii hore oo kitaab mawaaqiidka ahaa oan hadda soo sheegnay qeybun ka mid ayuu ka hadlayaa insha allahu tacala xadiidka afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasai ramat la abarna qutaym saciid بن جميل بن طريف البقلاني قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر ثقة ثبت حجة عن ابن شهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري وإمام كأسناء ثبت حجة أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله رحمة واسعة أخر wuxuu dibdhigay shay-an akhara wuxuu dibdhigay alcasra salaada casr shay-an wax unbuu diyaara dibdhigay qeyb ayuu dibdhigay ama si unbuu u dibdhigay fa qaala lahu curwa wuxuu ku yihi curwa ibni zubayr wuxuu yihi taabicigii ama ina jibriila jibriil miya qad nazla wuu soo degay jibriil ayaa soo degay oo fasallaa wuxuu dujiyey fasallaa wuu tukaday imaama rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam na amaama miyaa idiin qoran ha axsanta axsanta saas weyaan fasallaa wuu tukaday amaama rasul rasulka hortiisa ayuu muxuu aha tukaday oo imaamu unoqday weyaan uu dujiyey fasallaa wuu tukaday amaama rasuuli laahi sala allahu alay wasalam nabiga hortiis ayuu mxua ku tukaday waxaa kaloo ayadna dhib aan lahayn fa wuxuu tukaday imaama rasuuli llahi sal slam xaala kownihi imaama rasulilah sal slm rasuulka alle isagoo imaama ayuu muxuu ahaa tukadayna waa la dhihi karaa fa cumar ani imaam baa ii qoran fa cumar sid cumar wuxuu yihi radia allahu taala an arda cumar ibnkhaaab maan waa cumar ibn cabdilcaziiz amiir lmuminiin iclam niyo hubsa maa taquulu waxaad leedahay curwa curwow hadalka ad hubi oo mxu inaad iska hadasha ay dhicin arrinkaas ka hubi qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay bashiir ibni mascuudin ninkaa bashiir ibn mascuud la yihahda waa taabici hiqa ah yaquul isagoo la bashiir ibn mascuudkaas waxaa weeyaan bashiir ibnu abi mascuud weeyaan bashiir ibn abi mascuud waa taabici hiqa ah qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay abaa mascuudin hay samictu waxaan maqlay bashiir ibn abi mascuudin baan ka maqlay yaquul isagoo la samictu waxaan ka maqlay abaa mascuudin abaa mascuud ayaan ka maqlay saxaabiga jahiilka cuqba ibnu camr alansaari albadri weeyaan wuxuu geeriyooday afartanka jir nabigeena sal slm yqul isagoo ayaan ka maqlay samictu waxaan ka maqlay rasul baan ka maqlay sal slm yaquulu nabigeena oo lah waxaa soo degay jibriilu faamanii imaam ayuu ii noqday fasalaytu maca waan la tukaday nabigeena sal slm jibriil ayaan la tukaday nabigeena saas nazla jibriil ayaa soo degay faamanii imaam ayuu ii noqday fasalaytu maca waan la tukaday uma kadibna salaytu macahu waan la tukaday uma kadibna salaytu macahu waan la tukaday uma kadibna salaytu macahu waan la tukaday uma kadibna salaytu macahu waan la tukaday yaxsubu wuxuu xisaabayaa biasaabici fariisa khams salawaatan shan salaadood xadiidkan marka wuxuu cadaynayaa salaadan ilaahay uu yihi subxaana wa tacaala waaqiimu salaa uu yihi amarku ku bixiyey cadaynteeda nabigeena sal slam iyadoo camal ah ficil ah jibriil loogu soo dhiibay marka jibriil ayaa marka nabiga dujiyey oo dujiyey oo dujiyey oo dujiyey oo dujiyey shan salaadood isagaa dujiyey marka salaadan aan tukanayni marka ficilka aan la imaanayna nabigeena sala allahu calayh waali wasalam bractical ahaan amaba lafalgal ahaan ayaa nabigeena loo tusay sala allahu alayh waali wasalam oo jibriil ood rabbigan usoo dhiibay ayaa tusay xadiidka intaas ayuu caddaynaya weyaan baabka labaad oo mawaaqiidta hoos imaani awalu waqti aduhri waqtiga duhurka awalkiisa hada maxalu bayaanihi weyaan meesha lagu cadaya halkan ah xadidka afar boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadid saxix qala imam nasa aley raxmat lla abarna moxamed ibn asancani waa iqa laba boqol iyo ayuu ka maqlay abihi oo ibnu salama salama ayuu ka maqlay salaam ayuu ka maqal qaal wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay abi aabahi ayaan maqlay yas'alu isagoo weydiini abaa barzata abaa barzata alslami abaa barza waa saxaabi nadla ibnu cubayd ayaa la yidhaahdaa abaa barza aabahay oo weydiina ayaan maqlay can rasul rasulka sal slm isaga wax ka weydiina ayaan maqlay samictu waxaan maqlay abi aabahi yasalu isagoo weydiina abaa barzata can salaati rasuuli llahi sal sl rsulka ale salaadiisa isaga wax ka weydiini ayaan maqlay weyaan qultu waxaan idhi yaa dhihi qultadaas waxaa dhihi shucbo ayaa dhihi wuxuu ku leeyahay sayaar qultu waxaan idhi anta samictahu maadaa ka maqashay qaal wuxuu yihi kamaa asmacuka saaca hadda sidaan kuu maqla ayaan ugu maqlay hadda soo ilama hadlays sidaan hadda kuu maqla ayaan ugu maqlay weyaan oo cid noo dhexaysa lama arko fa qala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay abi abahay yasalu isagoo weydiini an salaati rasul a salaadiisa qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaaday nabigeena laa yubaali midaan u aabayeelin kaana wuxuu ada nabigeena laa yubaali maan u abyeelin bacda taakhiiriha dibdhigeeda qaarkiis dhib uma arki jirin yacni alcishaa salaada cisha ilaa nisfi leyli habeenka bartamiis ilaa laga gaaro mararka qaar inuu dib dhigo iyo xaaladaha qaar iyo mxuu ahaa siyaabaha qaar inuu dib dhigo ilaa cishaa niski ilaa muntasaf leyl habeenka bartamiis u gaarsiiyo dhib uma arki jirin walaa yuxibu nabiga ma jeclaan jirin annawma hurda qablaha salaada ka hor la hurda cisha wala xadiida sheekana bacdaha in la sheekeeyana nabiga ma jeclaan jirin hurdo waxaa laga baqaya qofka inuu hurdo salaadiib ay ka tagto oo salaadii fajar muxuu aha usoo kaca muxuu ahaa eh, xili salaad cishe ay baxday calaa khilaafin bayna ahli cilmi xilliga salaada cishe ay baxaysa ma fajarku ku idil yahay mise muntasaf leilka mi thuluth leilka waa masalo khilaafi taqaanaan marka inaa cishaa taga ayaa laga baqaya hurdada sheekadana waxaa la nacayaa qofka qiyaamo leilki iyo sidoo kale waxaa weya salaada fajarado asagoo nashid aho muxuu ahaa fircooni ay ku jirto hurdo ka dhargay usoo kici lahaa ayuu meesha ku seegaya sida awgeed marka labadaba nabigan uu nici jira sal slm qaala shucbat wuxuu yihi uma kadibna laqiituhu waxaan la kulmay ninka sayaar ayaan la kulmay mar labaad uma kadibna laqiituhu waan la kulmay bacdu markaa kadib ayaan la kulmay fasaltu waxaan weydiiyey qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaaday nabigeena sal sl yusalli mid tukada marka hore cisho uu sheegay moogta alduhra salaada duhur xiina tazuulu shams qoraxda marka ay iilato oy saa u leexata walcasra salaada casarna yadhabu wuxuu aadi jiray arajulu ninka ama qofka ilى aqsى اmadinati magaalada madiina meesha ugu fogaanta badan wالshamsu qoraxdan xayatu ay noosho sidii ay mxuu ahay u iftiimaysa o xooganta oy kor jirta weyaan wاlmaqriba nabiga maqrib u dukan jiray wlmaqriba salaada maqribin laa adrii ma ogi aya xiinin waktigee u dakara uu sheegay ma garanayo shucbo ayaa marka hadalkaas wuxuu leeya xilliga uu sheegay ma garanayo uma kadib laqiitu waan la kulmi mar saddexaad ayaan la kulmi bacdu fasaltu waxaan weydiiyey faqala wuxuu yihi kaana wxu salaad subax weyaan yusalii ma tukad asubx subax oo fayansarifu rajulu qofka ayaa soo laaban jiray soo noqon jiray salaada kasoo bixi jiray fa yanduru kadibna wuxuu eegi jiray ilaa wajhi jaliisihi qofka fadhiya wejigiisa muxuu ahaa ayuu eegi jiray alladii kaas yacrifu u yaqaana oo fa yacrifu wa garan jiray weyaan qaala wuxuu yidhi wakaana wuxuu ahaaday nabigeena sal slm yaqra'u mid ku akhriya fiiha salaada fajr bisitiina lixdan ila almia ilaa boqol ayadood ayuu ka akhrin jiray weyaan salaawaadka marka xadiidkan wuxuu caddaynaa nabigeena sala allahu calayh waali wasalam salaada si uu tukan jiray inuu salaada cisha dib u dhigi jiray nabigeena sal llahu alayh ali wasalam salaada duhur inuu awalkeeda tukan jiray sidoo kale salaada casr inuu awalkeeda tukan jiray sidoo kale salaada fajar inuu waxaa wey ama dib dhigi jiray ibnu xarb alximsi alabrash thiqatun wuxuu geeriyooda boqol iyo afar iyo sagaashan ka jir nabigeena sala allahu alay wasalam can zubaydi zubaydi maxamed ibn waliid alximsi alqaadi weyan hiqatun thabtun min kibaari asxaabi zuhri asxaabi zuhri raggiis culculsaa oo xirtiisa ugu weyna ayuu ahaa kabiiriinti can zuhri maxamed shaab zuhri imaamkii qaal wuxuu yihi ahbarnii waxay warramay anas bin malikin radia allahu taa ardah ayaa ii warramay ana rasuula allahi rasuulka all sal slm kharaja inuu baxay xiina goortii zaaqat ishamsu qoraxda ay iilatay oo fa sallaa bihi min duhra salaad duhur uu dujiyey markay qoraxda wax yar saa u leexatay ayuu intuu salaada u baxay ayuu dujiyey salaada duhur marka waa salaadii awalkeeda oo la tukanayey fadliga salawaadka in la hormariya iyo insha allahu tacala waa noo imaan doonaan xadidka afar boqol iyo todoba iyo sagaashanaad xadis saxiixa qala imam nas alih ramat la abarna yacquub waa iq qal u xadana waxaa xumayd ibn cabdiraxmaan aruaasi weyan iq qal u xadana waxaa noo zuhayr zuhayr ibn mucaawiya weyan waa iqatun thabt ninkaas wuxuu ka maqlay abi isxaaq asabiici ayuu markuu isku dardarsamay kadib am cumrigiisa akhirkiisa ayuu wax ka maqlay marka samaaciisa abu isxaaq abu isxaaqna waa ninka hiqatun thabtun lakin laakin akhirkiisa waa tii wax un ikhtilaad uu jiray xoogahoo dee muxuu ahaa xifdigiisa uu hoos u dhacay marka raggii gadaal wax ka qaatay ayuu kamid ahaa nin kal yara zuhayr ibn mucaawiya ayuu ka ahaa ko falam yushkinaa waxa weeyaan nabiga nagama yeelin arrinta ayad ahayd sheegashada ayad ahayd nabiga dheg jala uma siinin yani xaalad adag ayaa jiri jirtay kaba la-aan baa jirtay waxaa weyan kaba kululaana ayaa meesha ka jiray marka bacaadkaas iyo ku socodka salaada duhur ayaa muxuu ahaa nabigeena sal l slam ay waxay yidhahdeen nabi allow noo yaro qabooji falam yushkinaa nabiga shikaayadanaga iyo sheegashadanaga ma dhegeysanin liabi isxaaq abi isxaaq waxaa muxuu ahaa ku sugan abi isxaaq uu leeyahay fii tacjiiliha ahy ama qiila waxaa lili abi isxaaq waxaa lagu yihi fii tacjiiliha waxay nabigu sheegteen in loo soo dedejiye miya oo salaadii muxuu ahaa dadejinteeni miyay miyay dalbadeen mise waxay dalbadeen in loo muxuu ahay waxay ka sheegteen dadejintii oo in dib loo dhig ay dalbanayaan qaalu nacmaa dadejinta lasoo dadejiyey ay dhibsanayeen weyaan saas ayuu marka muxuu ahaa ku fasiray ninka la yihahdo abu isxaaq isabiici caleyh raxmat ullah wa calaa jamiic ruwa marka nabigeena sal sl marka xiliyadaas ayada salaadii hore uu soo qaadi jiray sala allahu aleyh waali wasalam dhibna ma laha in hore loo soo qaado sidaa weyaan waayahay <clears throat> baabu tacjiil duhri fi safar baabu tacjiili aduhri salaada duhur in la dejiyo fi safari markuu qofka safar ku jira ood meel degan yaho salaada duhur ay soo dhowdahay amaba ay soo gasha cafwan ay salaadooda hor soo gasha markiiba in maxua hore laga tukado la dhaqaaqo arrinta ayadaa eh, inay banaantood nabigen aad samayn jiray sal alla alay slam yuu baabkan u baabay xadiidka afar boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasr aleh raxmatulah akhbarna cubaydillahi bni saciid waxaa wey abu qudaamata asaraksi alyashkuri waa hiqatu ma'muunu suniy wuxuu geeriyooday laba boqol iyo kow iyo fartanka jir nabigena sal slam qala wuxu yhi xaddathana waxaa noo warramay yaxya ibni saciid alqataan hiqatu thabt lxuja can shucba ibn lxajaaj imamka weyn qala wuxu hi xadathanii waxaa ii warramay xamza xamza alcaaidi ayuu yihi xamza ibnu camr addabi weyn albasri alcaaidi waa saduuq weya ninkaas qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay waa taabiciy anas ibn malik ayaan ka maqlay radia allahu ta u arda yaquul isagoo ayaan maqlay kaana nabiyu nabigan wa sal slm idaa nazala haduu dega manzilan boos haduu dega markuu safary weyaan lam yartaxil minhu kama guuri jirin xataa yusaliya ilaa uu ka tukada nabigana sal slm aduhra salaada duhr kama guuri jirin faqaala rajulin ba wuxuu yihi wain kaana haab ahaada binisfi nahaar maalinta bartameedeb ha ahaatee qaala wuxuu yihi wain kaana wain kaanat haba ahaatee wain kaanat haba ahaatedha xilliga u guura binisfi nahaari salaada maalinta muxuu niskeedaba ha ahaadee qaala wuxuu yihi wain kaanat haba ahaatee saacadda ayada iyo xilliga la guura ama xilliga duurka dukana binisfi nahaari maalinta bartameed ha ahaate weyaan macnaheeda waxaa weyaan eye caqiba zawaal wa markay mxua ah, qoraxda ay saa usii zuulayso bartamaha maalinta waa la jooga lakin qoraxdiia saa una zuushi daqiiqaba nabigan hore kadumi jir sal slam inta waqtigaa laga gaara nabiga muusan guuri jirin ayuu le marka nabigeena inuu awal nahaar dukan jiray awal ah, waqti inuu dukan jiray ayaa waxaa weyaan salaada duhur halka laga qaadanaya baabka afraad tacjiil duhri salaada duhr in la dedejiyo fi lbardi xiliga qaboobaha u jira annagaba hadda waad aragteen oo xiliyada hadda eh, tawqiitka nairobi xiliyada qaar waxaan tukanaa salaada eh, duhur laba iyo tobanka iyo soddon iyo shan daqiiq inaan tukana laga yaba afartan daqiq inaan tukana laga yaaba mararkaana dib u dhaca laga yaaba oo muxuu ahaa aan tukana kowda iyo taqriiban labaatan daqiiq toban iyo shan daqiiq aan tukana marka xiliyada saasay isu bedelayaan nabigeena sal l slam saas uu samayn jirayo xiliyada muxuu qaboobahana salaad wuu deji jiray oo xilliga ayaa horey usoo dhici jiray xilliga kuleylahana nabigeena dib uu dhigi jiray sal slam isagoo muxuu ama waqtiga eega amaba xaajada muslimiinta ay u qabaan in xilliga qabowga dhib maba jiro xilliga marka kuleylaha in dadka loo yar qaboojiyay labadaba suuragal weeyaan wlcilmu cinda rabina tabaaraka wataala xadidka afar boqol iyo sagaashan iyo sagaalaad wa xadid saxiixa qaala imamna sacali ramat lla abarna cubaydillahi bn saciid asarksi weyaan abu qudamat sarksi hahy hiqatu ma'muunu suni haddaan soo marna qal wuxu yh hadatna abu saciid mawla bani hashim abu saciidkaas waxa la yihah cbdiraxmaan ibn cabdillah saduq weyan rubama akta waaye qala wuxu yh hadatna waxaa noo hormay khalid ibn dinar abu khalda ayaa la yihahdaa atamimi waa sacdi albasri waa alkhayaad waa saduuq qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay anas bn malik an ka maqlay radi allahu taala arda yaquul isagoole qaala wuxuu yihi anas bn malik kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slam idaa goortii kaana u hada alxaru kulaylka abrada bisalaa salaad wuu qaweyn jir nabigeena sal slam oo dib uu dhigi jiray yani ilaa horada ay ka yara dabacdo ayuu nabigeena sala allahu alay wasalam salaad dib u dhigi jiray wa idaa kaana salaada laga hadlan waa salaada duhur salaada laga hadla salaad duhur weyaan wa idaa kaana hadduu ahaado hahay albardu qabowgana cajala nabigu wdan jiri sal slam hor uu soo dhigi jiray saas weyaan salaada uhur abrada bsala salaada uhurna waa tahay salaada jimcana waa noqonaysa labadaba weliba cinda bukhaari jimcadana waa kusoo aroortay jimc ahaan ay usoo aroortay weyaan waayahay baabka shanaad ee tawqiidka hoos imaani alibraadu qaboojin biduhri salaada uhr la qaboojiya ida shtada alxaru kuleylka haduu darnaada in dadka loo yara qaboojiyo oo hore loo yara dhigala qoraxda ay madaxa dad yara zuusho oy dhinac u yara badato inay arrinta iyada nabigeenu samayn jiray ayna fiican tahay ayuu baabkan u baab yahay rifqi iyo dhimrin baa ku jirta oo dadka loo dhimriyo waxaa weye siro walaa tucasiru ay soo geli weyaan xadiidka shan boqolaad alxamdu lilahi rabi alcaalamiin kitaabka waxaan u malaynayaa markii todoba meelood loo qaybiyo hal meel waan taqriiban waan ka dhacnay haddii aad kitaabka u ahaa lix kun iyo waxaa weeyaan todoba boqol i ziyaada soo mahin taqriiban amaba shan boqol i ziyaada soo mahin marka haddii todoba meelood loo qaybiyo hal meelood hadda insha allahu tacala xadiidka markii aan galno waan ka dhacnay ilahayna ku maasa subxaana watacaala xadiidka shan boqolaad waa xadiid saxiixa qala imam nasari ramat lla abarna qutayb ibn saciid ibn jamiil ibn tariif albaqlani qala xadathana leyf ibn sacd imaam ahli misra ibn shahaab zuhri waa imaamkii an musayib waxaa saciid ibn musayib weyaan waa ninka imaamka oo faqiiha ahaa caabidka ahaa can abi salamta bn cabdiraxman hiqatun thabtun xuja can abi hurayrata radi allahu taala arda raawiyat alislaam cabdiraxman sakhr dowsi waa nabigeena sal allah alay slam ninka axaadiista ugu badan ka wariyey oo dadka muxuu ahay soo gaaray muslimiinta soo gaaray qaal wuxuu yidhi ina rasul rasulka al sl sl qal wuxuu yihi ida ishtada hadduu darnaado alxaru kuleylka faabriduu qaboojiya can isala salaada gelitaankeeda dadka qaboojiya oo mxuua ah, u yara kaadiy wey dib u dhiga faina shidat alxari kuleylka darnaantiisa min fici jahanama jahanama kuleylkeed ayuu ahaaday saasuu nabigan cadayna sala allahu alay wasalam amaba neefta jahanamo ay ka ahaatay weyaan ee qaboojiya dadka muxuu ahaa yuusan holacaas iyo kuleylkaas iyo hunufkaas yuusan dadka muxuu ahaa dhibaataynin weyaan salaadina uusan ku dirin xadidka shan boqol iyo koobaad waa xadii saxiixa bima qabla xadiid ka horey markii loo eeg ayuu saxiix noqonaya qala wuxuu yihi akhbarana ibrahim bn yacquub aljawsijani wathiqatun xaafid rumiya binasb inuu aali beytka xoogahu muxuu ahaa uusan aada iskugu ficnayn ayaa lagu yeertuuray qaala xadathana cumar ibnu xafs cumar ibnu xafs ibnu khiyaah weeyaan cumar ibn xafs ibn khiyaah waa hiqatun rubama wahim mararka qaar waxa laga ismootiis inuu ku dhacla kama hiqa qaala xadathana waxaa noo warramay abi aabihi ayaa noo warramay aabihi waxaa weeyaan xafs ibnu khiyaah hiqatun faqiih xifdigiisa markii aad geeriyoon rabay agagaarkeeda wax yar ayuu mxu siira dhimay weyaan ninka la yihaahdo xafs ibn kiyaas raximah llah waraxima jamiic ruwa ha xadiidku u taxwiiliyey waanbana ibrahim ibn yacquub haddaan soo marnay waa iqa jawziyani wa iqatun xaafid rumya bnasb qala wuxu hadatna yaxya ibnu maciin yaxya ibnu maciin waa imaamka la yaqaanay aimat aljarx watacdiil xagga mxuu ahaa ruwaadda in la jarxiyo oo daciif waa la yidhaahdo amaba wa maqbuul waa la yihahdo ama hiqatun habtun waa la yihahdo ama hiqatun la yihahdo ama yudalis la yihahdo ama yursil la yihahda ragga xukunkaa soo saara weeyaan bixaq ayay kusoo saaraan ibnu maciin iyo bukhaari iyo imaam axmed iyo raggaas waa ragga muxua weliba ictidaalka iyo dhexdhexaadnimada lagu yaqaano qaarka mutasaahiliinta sida si lagu shegay ibn xibaan oo kalena ma aha waxaa weyan ragga mutashadidiinta ahna kuma jiro weyaan yaxya ibnu maciin dhanka tashadudka mararka in la xijiyana waa dhici kartaa yaxya ibnu cim aleyh raxmatullah yaxya ibnu maciin ibnu cawn almuri weyaan alqatafani ninkaas qatafaanka reer qatafaankaas mawdahum mawlahum ayagaa xureeyeen abu zakariya albaqhdadi ayaa la yihahda waa hiqatun xaafidun mashhuurun imaamun fi ljarxi waatacdiil sidaa weeyaan madiine ayuu ku dhintay marka hijra nabigeena sal sl laba boqol iyo soddon iyo saddexdii raximahullah raxmatan waasica qala wuxuu yahay ibnu maciin xadaana xafs xafs ibn qiyad kad aan soo marnay waya xa wa ahbarna ama wa ambana waxaa noo warramay camr ibn mansuur camr ibn mansuurkan waa annasaa-i ninka loo yaqaan annasaa-i ayaa loo yaqaana hiqatun thabtun weyaan imaam annasaa-i bas ayaa asxaab alkutub asita usoo saartay wey qof kale oo wehliye oo wax usoo saaray lama arko weyaan camr ibn mansuur ayaa qaala wuxuu qala xadana waxaa noo waram cumar ibnu xafs ibn khiyaad ayaa noo waram haddaan soo marnay qalu xadaana waxaa noo waram abi abihi xafs ibn khiyaad can xasan ibni cubaydillaah xasan ibni cubaydillaah ibni curwata nakhici weeyaan hiqatun faadil weeyaan wuxuu geeriyooda boqol iyo sagaal iyo soddonka jir nabigeen sal sl can ibraahim ibn yaziid nakhaci hiqatun yursilu kathiira can yaziid ibni aws alkuufi waa hiqa cafwana maqbuul weeyaan ninkaa waxaa weeyaan yaziid ibnu aws alkufi waa maqbuul can thaabit ibni qays annaqaci waa kufi isna waa maqbuul can abi muusa alashcari saxaabiga jaliilka cabdillahi bni qays wuxuu geeriyooda kontonka jir nabigana sal l slam yarfacuhu isagoo u taagay amaba u saramariyey marfuuc yani nabiga ayuu aadi yarfachu isagoo nabiga calay sl slam u rafciyey oo nabigeena yidhi ama nabigeena ka warina alay sl slam qaala wuxuu yidhi abriduu qaboojiyey biduhri salaada duhur fa ina aladii kii tajiduuna aada helaysaan oo min alxari kuleylka ah min feyxi jahanama jahanama neefteeda iyo holankeeda ayuu ahaaday weyaan ee salaada qaboojiya duhur ayuu nabig le sala allahu aleyh wasalam xadiidka ama baabka lixaad aakhiru waqti duhri salaada duhur waqtigeeda meesha u dambeysa ayuu baabkan ubaabiy weyan xadiidka shan boqol iyo labaad waa xadiid xasana qaala imam nas aleh raxmat llah akhbarna ibn xurayf xuseyn ibn xurays almarwasi xurayf almarwasi weyaan alkhusaaci waa hiqatun wuxuu geeriyooday laba boqol iyo afar iyo afartanka jir nabgena sal sl qal wuxu anbana alfadl ibnu muusa ana warram almarwazi hiqatun habtun rabama aqrab qariib inuu la imaado laga yaaba qaraa'ib waxyaaba keligiis uu la gooli noqdo inuu la imaado laga yaaba boqol iyo laba iyo sagaashanka jir nabigan ayuu geeriyooday raximahullah waa yahay can maxamed ibni camr maxamed ibni camr ibn calqama way alleythi saduqun lahu awham waa saduuq ismoodsiinana wuu leeyahay can abi salmt bn cabdiraxmaan waa hiqatun habtun xuja can abi hurayrata waxaa laga wariyey cabdiraxmaan sakhri dowsi radi eh, allahu tacala anhu ardaa ahay cabdiraxmaan sarki dawsi ahay qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm hada kan jibriil jibriil weyaan markuu nabiga hada jibriil leeyahay riwaayaad kala caddaynaano abu hureyra laftirkiisa ayaa nabigeena inuu ka maqlay sheega arinkan xilliga ay dhacday oo jibriil inuu imaamka nabigeen unoqdo sal slm ay dhacday waxay ahayd xilliga nabigeen uu jooga maka weyaan maka ayuu nabigana jooga sal sl abu hurerana sooma islaamin marka iyada abu hurer waa taqaanaan sanadka shanaad ayuu soo islaamay ama lixaad taqriiban ayuu soo islaamay maadaama xaalada ay noocaa tahay ragga marka nabiga uu leeyahy haadaa jibriil waa rag kale oo saxaabado la joogay oo maka la jooga weyaan abu hurayrana marka nabigeen ayuu ka maqlay sal l isagoo arrinkan sheega isagaana caddeeyey riwaayo kale uu ku caddeeyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi llahu ta qala wuxuu yihi abu hureyra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm saxaabo kale ayuu ku yidhi nabigeena sal sl abu hurera isagaa u sheegay haadaa kanaytu jibriilu jibriil calayhi salaam jaakum waa idin yimid yucalimukum in idin bara diinakum diintiina fasallaa wuu tukaday jibriil asubxa salaada subax xiina goortii alaca alfajru salaada fajr ay dilacday markiiba but markuu soo yiri mxuu ahaa fajarkii oo salaadii ay mxuu ahaa saa u dilacdayba horuu ka duji nabiga sal slm jibriil ayaa imaam noqday wasala duhra salaad duhr ayuu tukaday xiina goortii zaaqat ishamsu qoraxda ay ilatay isla markii saasoo usii ilinaysa baruu ka tukaday uma kadibna sala casr salad casr yuu tukaday xiina goortii ra'a dila harka u milahu isagoo kale yani harki salaada duhur meesha u dambeysay waxaa weya markii la joogo oo qofka harkiisa uu la ekaado markiiba waxaa weeyaan salaada casr yuu tukaday waa awala salaat casri wa uma kadibna sala wuxuu tukaday almaqrib salaada maqrib xiina goortii qarabat shams qoraxda ay dhacday oo muxuu waxalla eh, la gaaray fitru asaaim qofka sooman afurkiisa la gaaray horuu ka tukaday weyaan uma kadibna sala cashaa salaad casha ayuu tukaday xiina goortii dahaba shafaqu xiina goortii dahaba u tagay shafaqu leyl habeenkii casaankiisi yacni casaanka salaada maqrib soo baxa iftiinkaas markuu tagayba horuu ka tukaday salaada cisho ko uma kadibna jaa wuu yimid intaas ayuu muxuu ah jibriil sameeyey oo salaad walba duhur noqotaya casa noqotaya maqrib noqotaya cisho noqotaya waxaa weeyaan salaad fajar noqotaya saas ayuu mxuu ahaa awalka salaada tukaday weyaan uu nabiga dujay ala sl uma kadibna jaa uu yimid alad alada beri ayuu yimid fasalla bihi wuu tujiyey asubx salaad subax xiina goortii asfara qaliilan markii boraawgii in yar lasoo gaariyo intay salaada dilaacday kadibna weliba mxuu aha yar casaan lagu soo dhawaaday borboraw mxuu ahaa u noqday ayaa waxaa weyaan uu dujiyey waa waqtiga taqriiban gabagabadiisa uma kadibna salla bihi wuxuu dujiyey nabigeena aduhr salaad duhr xiina goortii kaanu adilu harki milahu isagoo kale oo salaadii duhr waxaa weyaan gebagabadeedi ayuu dujiyey uma kadibna sal csr salad csr yuu dujiyey xn goortii kaana waa dilu harki milayhi labadiis laba jibaarkiis u noqday oo yani taqriiban salaada asr gebagabadeedi wa uma kadibna sal wuxuu dujiyey almaqrib salaada maqrib biwaqtin waaxidin hal waqti ila waqtigeeda waa iska gaaban salaada maqrib weyaan xiina goortii qarabat shams qoraxda ay dhacday waxalla muxuua ah u gaaray fitru saaimi qofka sooman xilligu afurayey nabigeen waxaa noo iman don sal slam inuu mxuu aha salaada maqribna dib u dhigay laakiin xadiidkan uu nabiga dujiyey jibriil oo jibriil uu muxuu imaamka ahaa salaada maqrib hal xili ayaa la dukaday uma kadibna salla wuu tukada alcasha salaada cisha xina goorteed ahaba uu tagay saacatun min alleyl saacad habeenka saacad habeenka weeyaan yani taqriiban waa muddo dheer nasfuleelka inu noqdaa laga yaaba uma kadibna qaala wuxuu yihi asalaatu salaadii nabi maxamedow maa bayna salaatika salaadaadan inta udhexaysa ams shali iyo salaatika salaadaada alyowm maanta inta udhexaysa waqtiga aad ku jiraa weyaan yani salaada fajar markii fajarka u dilaaca salaada so markuu fajarka dilaaca oy salaada saas bud usii leedahay mxuuah fajarkaas ilaa qoraxda ay kasoo dhawaata intaas ayaa mxu udhexaysa weyaan duhurkii waa saas oo kale eh, muxuu ahaa xilligiisi markay zawaalkaas ilaa harka uu mxuu ahaa qofka la ekaado wahaakada saasuu u caday weyaan nabigeena loo caday sal allahu alay w slm shan boqol iyo saddexaad waa xadii saxiixa qaal imam nasari raxmatullah akhbarna abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan cabdullah ibnu maxamed adrami ayaa la yihahdaa cabdullah ibnu maxamed adrami hadda noo horeysa aljazari weyan waa iqa qaala wuxuu yihi xadaanaa cubayda dadka qaar u qoran laakiin cabida weeyaan cabida waa mukabar xumaydka dambe ayaa musaqara cabida ibnu xumayd horena waa soo marray alxadaa weeyaan saduuq naxwiyu rubama akhta inuu gafe ayaa laga yaaba waa saduuq can abi malik alashjaci waa iqatun wuxuu geeriyooda boqol iyo afartan jir nabgena sal slm sacd ibn ariq ayaa la yihahdaa can kathiir ibn mudrik alashjaci waa hiqa can aswad ibn yaziid annakhaci waa hiqatun mukthirun faqiihun mukhadra mooyaan can cabdillahi bn mascuudin ibn ummi cabd waxaa weeyaan waa ninka nabigeena sal alla alay slm aadka u jeclaa saaxibu nacleyn walidaawa haahay ayaa la yihahdaa weyaan waayahay cabdillahi bn mascuud qala wuxu yh cbdillah bn mascuud kaana wuxuu ahday qadru salaati rasul rsulka alla muxuu ahaa salaadiisa qadarkeeda aلظuhra salaada casr fi sayfi xiliga mxuu aha kulaylaha uu jira ثalaaثata aqdaamin saddex gomadood ilaa khamsata aqdaamin ilaa shan gomadood yacni lugta qofka gomadiisa waxaa weeyaan saddex gomad oo laisdaba dhigay intaas markuu harka soo gaaro ilaa shan ayuu nabigeena sal sl salaada duhur qadarka bixitaankeed intaasuu gaarsiin jiray o fi shita xilliga qaboobahana aqdaamin shan gomadood ilaa sabcati aqdaamin ilaa todoba gamadood ay ahaan jirta weyaan oo harka ilaa intaas ka baxa marka waa taqdiir ayaga aad ay u yaqaanaan weyaan taqdiir aad ayaga u yaqaanaan u ahaa baabka todobaad awal waqti casri salaada casr waqtigeeda meesha u horeysa ayuu baabkan u baabiyay xadiidka afar shan boqol iyo afraad waa xadiis saxiixa qala imam nasr aleh raxmatullah akhbarna cubaydillah ibnu saciid cubaydillahi ibnu saciid wa abu qudamة الsrqsi alyshkuri wa hiqة mamun suniy qala xadaثna cabdالlahi بn xariث الmkzumi hiqa qala xadaثna thawr ibn yaزيd ibn ziyad hiqaة habtun yara اqadr qadarinimo ayaa mxuu ah isaga taqriiba lagu hubiyey xadaثanii sulayman ibn musa adimishqi alashdq weyaan hahy sulayman ibn musa ninka la yihaahdo waxaa weeyaan waa saduuq faqiihu ahli sham ayuu ahaa zamankiisii xadiidkiisana xogahoo yara dabacsanaan ayaa ku jirta an aطa ibn abi rabax waa hiqatu faqiihu faadil kathiiru ilsaar wuxuu geeriyooday cadadka qur-aanka kariimka boqol iyo toban iyo afar hijrada markay ahayd ayuu geeriyooday cata ibnu abi rabax can jaabir bn cabdillahi wuxuu ka wariyey saxaabiga jielka muktarka ahaa radi allah ta arda qal wuxuu yihi sa'ala rajul nin baa wuxuu weydiiyey rasulah weydiy sal slm can mawaaqiiti salaa salaadaha waqtigeeda ayuu wax ka weydiiyey faqala wuxuu yihi salli maci ila tuka ani ila tuka weyaan waa arinta jibriil uu muxuu aha nabiga ku samey sal slam ayuu asna wuxuu ila tuka fa duhra salaada duhr ayuu tukaday xiina goortii zaaqati shamsu qoraxda ay muxua zuushay walcasra salaada casrna xiina goortii kaanuu ahaaday fayu kuli shayin shay laakiin halkiisa milahu isagoo kale walmaqribi salaada maqrib ayuu dujiyey xiina goortii qaabat ishamsu ama uu tukaday xiina goortii qaabat ishamsu qoraxda ay dhacday walcishaa salaada cishana xiina goortii qaaba shafaqu shafaqi iyo casaankii uu muxuu ahay dhamaaday qaala wuxuu yihi uma kadibna salla wuxuu tukaday aduhra salaada duhr xiina goortii kaanu ahaaday fayu waa maalinta labaad xiina goorti kaanu ahaaday fayu qofka harkiisa milahu isagoo kale walcasra salaada casrna xiina goorti kaanu ahaaday fayu qofka harkiisa milahi isaga laba jibaarkii walmaqribi salaad maqribin xiina goonti kaanu ahaaday qubayla haybuubati shafaq asaanka dhicitaankiisa ka yara hore wax yar qaala cabdullahi bn xarit wuxuu yihi ruwaada ka a ah. uma qaala wuuu yihi qaala fi cisho wuxuu yihi qaala cabdulahi bn xaari wuxuu yihi uma intaa kadib qaala wuxuu yihi fi nabigu wuxuu ka yihi sal l slm ama raawigu wuxuu ka yihi cafwan uraa waxaan u arkaa ilaa thuluth lleyl habeenka markii saddex meelood loo qaybiya hal meel markuu tagay inuu mxua cishaa tukaday ayaanu arkaa weyaan dadka dad kale in mxuu ahaa thuluth lleyl haddii la gaaro cishaha waqtigiis wuu dhamaanaya axaadiis ay daliishanaan kan ayaa ka weyaan baabka sideedaad tacjiil alcasri salaada casr dadejinteeda ayuu baabkan u baab yahay xadidka شhan boqol marka wax har ah oo waxaa weeyaan ka baxay oo dhinac u baxay iyada o inan jirin ayuu nabiga tukaday sala allahu alayhi waali wasalam ahi ayuu tukaday marka macnaheed waxa weya salaada casr awal waqtigeed ayuu nabiga tukaday kala jeeda xadiid shan boqol iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah harka ay sheegaysa taban waa har weyn oo dee la fariisan kara qala wuxuu yihi akhbarna waxaa noo waran swayd ibnu nasr almarwazi wathiqatun thabt qaala anba'na cabdullahi ibn mubaarak waa imaamkii aad taqaanin can malik ibn anas ibn abd alhijra qaala xadathanii zuhri maxamed ibn shahab zuhri wa isxaaq ibn ibnu cabdillah isxaaq bin cbdillah waa hiqa waa reer ansaareed can anas malik wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda ana rasul rasulka sal slam kaana wuxu rasuulkeena yusalli mid alcasra salaada casr uma intaa kadibna yadhabu wuxuu tegi jiray addaahibu kan taga ilaa quba masjid quba ayuu aadi jiray iyo xaafadaas fa qaala labadoodii mid ka mid wuxuu yidhi yaa dhihi maalik faqaaladan maalik ayaa hadalka dhihi faqaala maalik imaam maalik wuxuu yidhi axaduhuma midkood wuxuu yidhi waa labadood marka waa zuhri amaba isxaaq ibn cabdillahi labooda mid ka mid ah wuxuu yidhi fayaatiihim wuu u tegi jiri wahum yusaluuna ayagoo casrka tukanaan yacni quba iyo masjid nabowi masaafo aad u dheera udhexaysa wax yar ma aha kole sheekh waad aragteen yani meelaad aragteen weyaan masaafo aad u dheera udhexaysa marka masaafada ayadoo lug lagu tagay oo salaada casrin lagu jiro waad garan kartaa marka salaada awalkeeda ayaa la tukanaya wahum yusaluuna wa aakharu kii kale wuxuu yidhi mid wuxuu yidhi fayaatiihim wahum yusaluun kii kalena wuxuu yidhi wshamsu murtafica qoraxdana ay aada u sareyso ayaa mxuu tegi jira weyaan waayo xadiid shan boqol iyo todobaad marka labada waxay isku waafaqsan yihiin xili hore markii salaada casr awalkeeda in la tukan jiray xadiidka shan boqol iyo todobaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aleh raxmatulah abarna qutayb ibn sacid ibn jamil ibn arif albaqlani qala xadathana leyt ibn sacd can shaab zuhri can anas ibn malikin khadimi rasul lah sal sl anahu anas ibn malik ahbara wuxuu waramay ana rasul s kan w rasuulkeena yusallii midkood alcasr salaada casr washamsu qoraxdeen murtaficatun aad u sarrays xayatun aad u nooshahay oo kuleylkeeda weli uu dambeeyo wayadhabu aada jir addaahibu qofka taga ila alcawaali cawaal madiina ilaa maanta xaafad ayadeed cawaali ayaa la yihahdaa magaalada madiina ay ku taallaa cawaal madiina ayaa la yihahda meel macruuf oo la yaqaano weyaan cawaali ayuu aadi jiray washamsu waa xaafadihii korkoro weyaan yani xaafadaha kora washamsu qoraxdana murtaficatun ay sarraysa weyan xadiis shan boqol iyo sideedaad waa xadiis saxiixa qala imam nas alي amat lah saisnaad weyaan saisnaad weyaan qala imam nas alي amat lah abarna ibrahim abarna waxaa noo warramay isxaq ibn ibrahim alxandali waxaa weyaan isxaq ibn rahwey weyan hiqat xujat faqih qala xadathna jarir ibn cabdilxamid الdabi hiqat habtun hiqat weyaan saxiixu kitaab kitaabaha amaba wixii qoraal ah oo asaga uu m qoraalkiisa ka wariya waa sax weeyaan cumrigiisii xilliga dambena xifdigiisii waa lasoo yargalay wahmi yar ayaa geli jiray wuxuu geeriyooda boqol iyo sideed iyo sideed iyo sideedanka jir nabigeena sal slm can mansuur muctamir wey hiqatun thabtun kaana laa yudalis yudalis iyo soo maqli jirin kan asaga waxaa layihi tadriisba laguma aqooni jirin can ribciy ibnu xiraash ninka la yihahdo ninkaas abu maryam alkuufi waa hiqatun caabidun mukhadram nabigeena sal slm xilligiisa ayuu soo gaar lakin nabiga lama kulmin alayh salat slaam waa hiqa can abiabyad abilabyadkaas alcansi weyaan ashaami almadayn waa layiha waa hiqa can anas wuxuu ka bn malikin radi alahu ta arda qal wuxu anas bin malik khaadim rasul lah sal slm kaana wuxuu ahaan jiray rasul rasulka sal slm yusali mid tukada bina anaga alcasra salaad mina dujiye washamsu qoraxdana baydaa ay caddahay muxalliqatun ay saraysa ay murtafica xallaqa ayru waatan la yihah mogta shimbirkii muxuu wuu sara maray yani muxalliqatun ay bimacnaa murtaficatun ay qoraxda aad u sarayso xadid shan boqol iyo sagaalaad oo xadiisayaha qala imam sali ramat abarna sweyd ibn nasr almarwsi hiqat thabt qala abana cbdullahi ibn mubarak wa hiqa thabt xuja can abi bakr ibn cuthman ibnu sahl ibn xunayf alansaari alawsi almadani waa maqbuul abtir dheer ayuuna mariyey qala wuxu samictu waxaan ka maqlay aba umama ibnu sahl abi umama ibnu sahl ibnu xunayf magaciisa abu umama waxaa la yihahdaa ascad nabiga zamankiisa ayuu dhashay sal sl nabiga oo nool ayuu dhashay weeyaan yaquul isagoo ayaan maqlay sallayna waxaan la tukanay mac cumar ibn cabdilaziz ayaan la tukanay amiir lmuminiin alduhra salaada duhr ayaan la tukanay uma kadibna kharajna waan baxnay xataa dakhalnaa ilaan ka galna calaa anas ibnu malik ilaanu galno fawajadnaahu waxaan la kulanay yusali casra isagoo salaada casr tukanay dabcan wuu inabeelay xaalad adag ku sugnaa waayeelu noqday waad garanaysaa marka qultu waxaan idhi cami adirow ma hadihi salaa salaadan maxay salayta tukatay qaala casra salaada casr weyaan wahadihi salaatu rasul rasulka salaadiisa waytan alatii taasoo kuna an nusalli kuwa tukada yani macneed waxaa weyaan iyaga salaada duhur akhirkeeda ay soo tukadeen watigii mxu akhirkiisa ay tukadeen anasna awalkii mxu casar ayuu tukaday marka isku xilliya taqriiban ay noqdeen weyaan nabigeena sal la slm waa tii marka la weydiiyey camal maxaa ugu fadli badan asalaatu alaa waqtiha nacam xadiidka shan boqol iyo tobanaad xadiid saxi xasan asnaad weyan sanadkiis waa xasan qaala imaam nasaa aleyh raxmat ullah hahy Mhm. abarna waxaa noo waramy isaq bn ibrahim baa noo warramay alxandali weyaan ibn rahwe wa hiqatu thabt xuja qala xadathna abu clqm almadani cabdullahi bn mxamed wa saduq qala xadathna muxamed ibnu camr ibn calqma ibn qays wa saduq lahu awhaam can abi salamti bn cbdiraman hiqatu eh, faqihun muktir qaala wuxuu yihi sallaynaa waxaan tukanay fii zamani cumar ibni cabdilciz ayaan tukanay salaadii zamankiis ayaan tukanay uma kadibna insarafna ilaa anas bn malik ayaan maxaa usoo noqonay fawajadnaahu waan la kulanay yusalli isagoo tukani falama insarafa markuu salaada ka baxay qaala lanaa wuxuu yihi sallaytum miyaa tukateen qulnaa waxaan idhi sallayna duhra salaad duhraad soo tukanay waa aakhirkii waqtigii qala wuxu yidhi ini aniga sallaytu lcasra salaad casr ayaan tukaday faqaalu lahu waxay ku yidhahdeen cajalta waa degdegtay oo salaaddii waqtigeedoo la gaarnaad boobtay wayaan faqala wuxu yidhi inamaa in kalamaan usalli waan tukanayaa kamaa sidii ra-aytu an asxaabii asxaabtayda yusaluuna iyagoo tukanayaan wayaan asxaabtiisi yaaba marka waa saxaabada nabigeena sal slam ayagana ay ka qaateen nabigeena asxaabta xataa dhan kale dadkii uu la noolaa xitaa nabiga inuu muxuu soo gala waa suuragal weyaan marka xadiidka hore alay sl slam xadidka hore ayaana cadayna in nabigeena uu sal sl sa u tukan jiray baabka sagaalaad baabu tashdiidi fi taakhiiri casri salaada casr dibdhigeeda in laisku adkeeyo oo laisku dhalaaliyo oo qofka muxuu la yihahdaa salaada casr dibi ay kaaga dhicin ayuu baabkan ubaabiyay ee khatarta ku sugan xadidka shan boqol iyo toban iyo koobaad wa xadid saxiixa qaala imam nasai raxmatulla akhbarna cali ibnu xujr ibnu iyaas ibnu muqaatil ibnu mush Eh, mushamrij ibnu khalid abtir dheer ayuu gale hiqatun xaafid weeyaan hahy qaala wuxuu yihi xadathana ismaaciil ismaaciil ibnu jacfar ibn abi kahiir weyan hiqatun thabt qalu xadathana calaa calaa ibn cabdiraxmaan alxuraqi weeyaan saduuqun rubama wahim wahm inuu ku dhaca suura gala ah anahu isaga dakala wuxuu ugalay calaa anas bin malik buu ugalay radia allahu ta arda fi daarihi daartiis bilbasrati magaalada basra uu ku lahaa xiina goonti israafa uu ka noqday ka dhamaaday min aduhri salaad duhur wa daaruhu daartiisana bijanbi almasjidi masaajidka dhinaciisay ku dheganta weyaan masjidka ay saaran tahay falama dakalna aleyh goortaan ugalnay qala wuxu yhi asallaytum alcasr salad axri miyaad tukatay qulna waxaan yihi la qala wuxu yihi inama la inama in kalamaan insarafna waxaan kasoo laabanay asaaca asaacata waktigan min aduhri salaad duhur aan kasoo laabanay qala wuxu yihi fasalluu tukada alcasra salaada casr qala wuxu yhi faqumna waan istaagno fasaleyna waan tukanay falama goortii insarafna aan tukanay qala wuxu yihi samictu rasul a sal slam yqul isagoo le tilka taa iyada salaatu munaafiqi qofka munaafiq salaadiisa weeyaan jalasa wuu fariistay yani yajlis weeyaan macneed yarqubu wuxuu mxuu ahaa koranay ama sugi salaat alcasr salaada casr xataa ilaama xataa idaa kaanat ilaa ma ay ka ahaato bayna qarnay shayaanin shayaan labadiisa gees ilaa qoraxda ay ka ahaato halkaa kasoo gaarto dhicitaankii qaama markaasuu istaagi oo fanaqara arbacan afar rakca ayuu qutili marka qub qub qub qub ayuu ka siini laa yadkuru maxusa allah alla weyne caza haalib ah oo jala weynaaya fiiha salaadaas ilaa qaliilan in yar mooyane taas waa salaada munaafiqa weeyaan salaada munaafiq ayaa noocaasa ee marka salaada in dib loo dhiga oo markay gabagabo waqtiga u yahay aad qob qob qob ka siisa waa salaad munaafiqi marka salaada awalkeeda dukada weeyaan anas bin malik marka dhowr arrimooda in la fiiriyo u baahan tan koobaad masaajidka anas bin malik uu ku dhegnaa isagoo ku dhegan ayuu salaadii gurigiis ku tukaday arinta ayada waxaa dhacday nimankii reer bani umaya umaradoodii in badan oo ka mid ah bay udhigi jireen salaaddii bay udhigi jireen taakhiirka salaad aad bay dib ugu jireen marka saxaabada nabigeena rag badan ayaa marka ku tageen in muxuu ahaa maadaama ay salaad dib udhigayaan in salaadii awalkeeda ay guryahooda ku tukadaan intaa waxaa dheeriya anas bin malik radi allahu ta arda nin waayeel aho ilaa sagaashan sano taqriiban boqol eh, taqriiban inuu gaarayaan filayaaba dadiis aad ba u weynaatay sagaashanka jir nabigen ayuu dhintay sal slm hadduu sagaashan dhintayna waxa weya marka nabigeena madiine la keenay toban jir ayuu ahaa marka boqol taqriiban dadiis intuu gaar waad ujeedaan marka nin waayeel oo indhool ah, waxaa weeyaan taqriiban mararka qaarna cid e, hogaamisa aan helayn inuu yahay waa odee godad ku dhaca oon hataa istaagi karin inuu yahay suuragal lahayd calcumuum marka e, jawaanib badan in laga eeg u baahan hadda waqti badan uma hayno e, marka arrintaas reer bani umaya rag umarooda ka aha saas samayn jiray waxaa laga yaaba xataa cumar bin abdilcasiis arinta ayad inuusan ku guuleysan in salaada awalkeeda la tukada waa suuragal weyaan waaya xadiidka shan boqol toban iyo labaad waa xadii saxiixa qaala imam nasa alي ramat lah abarna ibn ibrahim isxaq ibn ibrahim alxandari wey ibn rahwey eh, qala xadathana sufyaan ibnu cuyeyna weyaan alhilaali hiqat thabt xuja can zuhri maxamed shab zuhri hiqat thabt xuja waa imaamkii can salim ibn cabdillahi bn cumar hiqat thabtun caabidun faqih wuxuu geeriyooday boqol iyo lix jir nabigeen sal sl ala saxiix can abihi abihi cabdullahi bn cumar ibn khadaab wuxuu ka wariyey can rasul rasulk sal slm radia allahu can cabdullahi bni cumar qaala wuxuu yihi nabigeena ala sl slam aladii qofka tafuutu ay ka tagto salaatulcasr salaada casr fakaanama waaba isaga uu tira ahlahu reerkiisii la waaysiiyey oo la baabi'iyey iyo wamaalahu maalkiisa weeyaan xadiid shan boqol iyo toban iyo labaad waa xadiid qala imam nas aleh amat abarna qutayb ibn saciid an malik bn anas imam darhijr an naafi naafic mawla cabdillahi bn cumar an ibn cumar cabdillahi bn cumar radi allahu ta anuma ana rasul rasulk sal slm qala wuxuu rasuulkeena aladii qofka tafuutuhu salaat lcasr salaad sar ay ka tagto fakaana waaba isaga witira ahlahu reerkiisa laga qaaday iyo wamaalahu maalkiisa weyaan yani xaalad adag buu qofkaas ku dhacay baabka tobanaad oo kitaab mawaaqiit hoos imaanay aakhiru waqti lcasr salaad casr waqtigeeda intuu dambaysa ayuu baabkan u baabiyay xadidka shan boqol toban iyo sadexaad o xadis saxiixa qala imam nasai ramt abarna yusuf ibn waadix alhashimi iqa weyn qala xadathana qutama qudamana qudama yani ibnu shahaab weyaan almazini albasri waa saduq can burd burd ibnu sinaan abulcala weyan adimishqi saduqu rumiya bilqadr can cطa ibn abi rabax waa ninkaan soo marnay can jabir bn cabdilah radi allahu tacala canhuma ana jibriila malakuljibriil calayhi salaam ata nabiy nabigu yimid sal slm yucalimu isagoo bari mawaaqiit sala salaadaha waqtiyadeeda isagoo bari ayuu u yimid fataqadama jibriil jibriil ayaa hormaray wa rasul rasulka sal slm khalfahu uu ka dambeeyo wannaasu dadkana khalfa rasul rasul kale ay ka dambeeyaan ragga la jooga marka waa maka dabcan fasallaa wuu tukaday nabigeena sal sl duhr salaada duhr xiina goorta zaalat shams qoraxda ay zuushay ayuu nabiga tukaday sal slm ko wa ataahu kadibna mar labaad u yimid xiina goortii kaana u ahaaday adilu harka mithla shaksihi isaga taagiisa oo kale qofka inta uu jiro in la eg markuu harka gaaray u yimid hay oo fa sanaca wuu sameeyey kamaa sanaca siduu sameeyey fataqadama jibriilu jibriil ayaa hormaray wa rasul rasulkana sal slm khalfa uu ka dambeeya wannaas dadkana khalfa rasul rasulka alla ay gadashi yihiin fasalla casr salaad asr ayuu tukaday waa maalinta koobaad uma kadibna ataahu u yimid xiina goortii wajabat shamsu qoraxda ay dhacday fataqadama jibriil ayaa hormaray wa rasul rasulka sal slm khalfahu uu ka dambeeya wanaasu dadkii la joogayna khalfa rasul rasulka alla ay gadashi yihiin fasalla almaqriba salaada maqrib ayuu marka dujiyey waxaa suuragal oo dhici karta in mar labaad nabigeena magaalada madiina uu ku sameyn suuragal oo arrinta jibriil takiid iyo tajdiid in mxuu ahaa fardamo wixii la hijira in looga celiyo in mxuu ahaa nabiga markuu soo hajir kadib la samayn waa suuragal laakiin asal ahaan marka salaada la barayay oo ficil ahaan lagu barayay lafalgal magaalada maka ay ahayd weyaan horsaan horaysaan usoo marnay waayo wanaas dadkana khalfa rasul rasulka ay ka dambeeyaan fasalla casra salaadaas ayuu tukaday uma ataahu u yimid oo jibriil baa nabigu imaana xiina goorti wajabat shams qorada ay dhacday fataqadama jibriil jibriil ayaa hormaray warasul rasulka sl slm khalfa uu ka dambeeyay wanaasu dadkana khalfa rasul rasulka ay ka dambeeyaan fasala lmaqriba salaada maqrib ayuu tukaday uma kadibin ataahu u yimid xiina goortii qaaba shafaqu casaanka eh, ah, uu mxuu aha dhacay weeyaan fataqadama jibriilu jibriil ayaa hormaray warasul rasulka khalfa uu ka dambeeyay wanaasu dadkana khalfa rasul rasulka ay gadaasho yihiin fasala alcishaa salaada cisha ayuu marka tukaday weeyaan salaada cisha ayuu tukaday uma kadibna ataahu u yimid xiina goortii inshaqa alfajru salaada ay dilaacday dilacday weyaan oo markiiba iftiin yar u baxay fataqadama jibriil ayaa marka hormaray warasul rasul kale khalfa uu ka dambeeya wannaasu dad kale khalfa rasul rasul kale ay ka dambeeyaan fasalla hadaat salaada fajr aroorti salaadeeda ayuu muxuu ahaa dukaday uma kadibna ataahu u yimid maalinta maalinta koobaad aheedo salaad walba awalkeed ayuu marka nabiga muxuu alay sl slam la dujiyey iyo saxaabada la jirtay uma kadibna ataahu u yimid alyawm athani maalinta labaad xiina goorti kaanu hada dilu xiina goorti kaanu hada dilu rajuli qofka harkiisa mila shaksihi isaga taagiisa markuu la ekaaday oo taagiisa iyo harkiisa ay isla egyihiin fa wuu sameeyey mila maa sanac bilamsi shalay siduu sameeyey ayuu muxuu sameeyey oo isaga ayaa hormaray nabiga ayaa ku xirtay nabigana saxaabadii ayaa kasii dambeeyey fa sala duhra salaa duhr ayuu tukaday uma kadibna ataa wuu u yimid xiina goorteed kaana u ahaadee dilu arajuli qofka harkiisa mithla shaksihi isaga istaagiisa oo kale oo fa wuu sameeyey kamaa sanac bilamsi shalay suu sameeyey oo kale fa casra salaada casr ayuu tukaday milay shaksihi ayaa koleyba mxuu ahay maxaa ku qoran shek xuseen mila m ku qoran mise milay ayaa ku qoranta midna mila shaksihi fasana uu sameeyey kamaa sana bilam shal isuu sameeyey fasala casra salad casr iyuu tukaday uma kadibna ataha uu yimid xiina goorti wajabat shams qorad ay dhacday fasanaca uu sameeyey kamaa sanaca si uu sameeyey bilamsi shali fasala almaqriba salaada maqrib ayuu marka muxuu ahaa dukaday fanimna waan iska saaxanay uma qumna waan soo kacnay uma nimna waan seexanay uma qamna waan soo kacnay yani salaadiyaa la sugaya oo waqti dheer fa ataa u yimid fasanac wuu sameyey kama sanac samey lamsi shali oo imaamnimadii isaga inuu qaatay nabiga ku dayana nabigana asxaabad kusi dayanayaan fa sallaa alcishaa salaad cisha iyuu tukaday uma ataa uu yimid xiina goorti imtada alfajru salaada fajar ay ballaaratay wa asbaxa weliba la waabariistay qoraxdan weli ay soo bixin wanujuumu xidigihina baadiyatun ay waxaa weeyaan muuqato mushtabikatun oo weliba isdhexgashanta weeyaan isku dhexyaacsantay fasana uu sameeyey kama sana bila misal isuu sameeyey imaamnimadii iyo howlihii sidii ayuu sameeyey fasala alghadaata aroortii ayuu muxuu ahaa tukaday waayahay uma intaa kadibna salaada fajr ayuu tukado hadaataas uma intaa kadibna qaala wuxuu yihi maa bayna haatayni labadaas labadan inta udhexayso ayaa maa bayna haatayni asalaatayni labadan salaadood inta udhexaysa waqtun waa waqti weeyaan yacni salaadihii hadda duhurka awalkii iyo aakhirkii labadaas intuu dhexaysa waqtiga intaas ku jira weyaan fajarki waa saas oo kale cishihii waa saas oo kale maqribki waa saas oo kale saasuu muxuu ahaa nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam uu yihi weeyaan marka salaada marka waxaa ku cad halkaas in salaada duhur casarka maqribka cishaha salaada fajar salaad walba inay leedahay meelay ka bilaabato oo bidaayo ay leedahay nihaayana ay leedahay sheegitaan afka nabiga loogu sheegay sala allahu alay w slam ma ku kaaftoomin jibriil maadaama loo soo dhiibay alamiin nabigeena sal sl ficilhaan ayuu utusiyey sida muuqatana laba jeer oo mar maka iyo mar madiina inay ayaa muuqata walcilmu cind allah caza wajal nabigeenana sal allahu alay slam waa tii uu saxaabada intuu dujiyey kadib in uu yihi kamaa fi saxiixayn salluu kamaa ra'aytumuunii usalli tukada sida anugu tukana adiga aragteen marka salawaadka waqtiyadeeda saas ayuu muxuu ahaa kale yahay oo awal iyo aakhir ay leedahay si qofka uu u noqdo qof jidkii la rabay aqiimu sala ku dhaqmayna waa inuu waxaa weyaan ficil ahaan u fuliya nabigeena suu sameyn sal slm aslam uu fuliya intaa ayaa cashir ka kooban yahay hada wallahu aclam w sala allah wslm ala abdi rasul